awowahaiy walaaluhu markay isu yimaadaan laba qaybood awowahaiyo walaaluhu in kliyayagay keliya ay meesha joogaan soo ma ahayn iyo in awoowihii iyo walaalahood lala joogo oo ay la joogaan asxaabu asxaabu hee asxaabu fardin soo dhowaad waaya hadaba markii asxaabu fardin aysan joogin oo awowayaalkii awowihii iyo walaalihii keliya ay yihiin masaladaasi maxay noqonaysaa intee baa ku bannaan saddex xaaladood soomaa ah. in awowaha la siiyo saddex meeloodoo meel in awowuhu uu la qaybsado walaalaha iyo in labaduba ay u banaan yihiin oo u siman yihiin hadba kuu qaato sodaas maahay tusaalihii hadda aan keennay wuxuu ahaa jed awowa iyo afar gabdhood afar gabdhood labanlaabkiis bay leegyihiin soomaa ah? mar haddii labanlaabkii la eegyihiin waa u siman yihiin inay qaataan muqaasamo inuu la qaato iyo inuu ulumaal qaato ulumaal dabalsii haddaad ulumaal siisid waxay noqonaysaa in saddex looga dhigo asalka kadibna asaga hal la siiyo kadibna kuwan maxaa soo haraya labo afar qof iyo laba mi qaadan karaan waa maya markaas maxaa midayn kara tan hal baa u noqonaya wifqigeeda tanna maxaa wifqi u noqonaya labadii baan qaadayna xayaa ku dhufanaynaa halkaas laba saddex ku dhufa intee weeye lix lix wixii keeyey ku dhufo kuwanna laba hal ku dhufo laba laba ku dhufo intee ya saas soo maa intaa in laeg waa inuu qaataa markii ay muqaasamadu jirto muqaasamadu maxay noqonaysaa waa tan muqaasamadiina muqaasamadu waxay noqonaysaa sidaan soo socota inaan dhahno awowga waxaa ka soo qaadaysaa sidii hee wiil wiil dadkan waa laab afarka dhan markii wiil walaalkooda la yimaado wiilka laba madax buu noqonayaa afartuna waa afar soo isku daro intee weye lix madax asal maxaa ka dhigaysaa isagu muxuu qaadanaya lidakari maxaa soo haray markaa min hal buu qaadanaya waa casharkeena hore kaas casharkeena cusmaanta wuxuu noqonayaa raggii walaalihii iyo awowgii waxaa la jooga ahlu farad baa la jooga aad bay muhim u tahay hawshaas waaya annawcu aani waxa weeye an yakuuna maca aljaddi wاlkhwati saaxibu fardi in la joogo markaasoo kale wa fii hadihi alxaala yakuunu macahum sabcu xaalaad toddoba xaaladood baa meesha imaanaysa asalku waa saddex xabo inta hadhayna ayay kasoo dhexbaxayaan wax cusub maaha xaaladda kuwaad waxa weeye an takuuna almuqaasamatu axadu lahu inay hee qaybsada ayaa u fiican waxa la qaybsanaya maxaa weeye ahlu faradkii markay meesha ka baxaan wixii soo hara weeye inuu ula qaybsado ayaa u wanaagsan waa goorma wadalika an yakuuna alfardu qadra nisfi walikhwatu caqala min milay xoolaha soo haray ama faradka la qaatay nis waa inuu yahay oo maxaa soo haray markaa nis kale soo maahan dadka meesha joogana waa inay labanlaabkiis hee ka yaryihiin tusaaluu siiya ahun aye ah jeed iyo zawjka horeysi maxaa siinaysaa zawjka nis nis halkaas laba saar halsi maxaa kuwan soo haray hal sooma soo harin waxaan leenahay hal markuu soo haray laba mas'alaaan fiirinayna xoolaha meesha la qaatay maxaa weeye soo nis maa shardiga waa la buuxiyey shardiga labaad dadka meesha jooga oo meydka la jooga walaalaha lamalaabki miyay gaaraan maya markaasoo kale waxaan leenahay waxa u fiican inuu la qaybsado maxaa la qaybsanayaa halkaasaa la qaybsanaya halkaa nin baa qaatay miyaa laga daba maya halkaas laba nin bay markaa noqonayaan soo laba nin hal ma karaan waa intee madax iyagu waa laba madax soomaan ugu dhufa halkaa maxay noqonaysaa afar halkanna muxuu kala qaadanayaan hal iyo hal warkaa waa ku dhacay soo maa waa xoolaha marka la qaato waa inay nis waa inuu lamalaabkiis ka yaryahay goortiraad waxa weeye an yakuuna uluulbaaqi axadu lahu uluulbaaqi waa inuu qaataa baa wa fiican waa goormo goortaas wadalika an yakuuna alfardu aqala min annisfi koow walikhwatu akara min miley taalidkeed wey goormo ayuu qaadanayaa uluulbaaqi waa in xoolaha la qaatay nishee ay ka yaryihiin tusaale rubuuc baa la qaatay umuun baa la qaatay soma yara ya haka yaryihiin soomaa o dadka meesha wax la qaybsanayana waa inay ka fara badan yihiin labalaabkii afar nin baa jooga waxaa jooga wiil iyo laba gabdhood way gaadheen sooma labalaabkii waxaa jooga adoada ku horan saddex wiil waxaa jooga shan gabdhood soonilaki ma dhaafin markaas muxuu samaynayaa xoolihiina nis wax ka yar baalaqaat muxuu samaynayaa xoolaha soo haray saddex meelood meel iga siiya wax ku halasangu hee anigu hee garan maye tusaale isoo yiri tusaala yah ummun haye hooyo haye jadkii haye shan soomaan shan raga weeye soomaa waaya bismiillah hooyo maxaa siinaysaa sodus maxaa yeele walaala jooga soomaa awogo maxaa siinaysaa inoo kaaday kuwan maxoolaha maxaan ku dhisnaa liix maxaa ka qaadanaysaa hooye xaal maxaa soo haray shantaa soo hartay so shan ma soo harin shantaas ayaa waxaan leenahay labadii aan ka eegno walaaluhu soomaleeka kama badna xoolaha meesha la qaatay nis waa ka yaryihiin soo waxaan leenahay shantaas buu uluulbaaqi ka qaadanaya shan ma ulu bay yeelan kartaa odayga ulu aan soo ohno uluul maadaama shanta ulu aysan yeelan karin inaan ka soo saarnaa tiro saxan oo ulu qaadan karta soomaa maa xalkan muu jeedaa yaa baa waxaa ku dhufanaysa lixdii kam saddex lix ku dhufo waay ma waxaan samaynaynaa ku dhufan mayno aan u wada qaybinna marka hore awoowe iyo waalahan isudasoo lix madax maah oo war shan soo lix madax maahan lix ku dhufan lixdaas cadaruuskaan qaadno waa intee soddon iyo lix soo maa lix hal ku dhufo lix shan ku dhufo soddon soddonkaa markaa uluka ka bixi soddon maxaa ulu ah ameelood ah. meel maxaa tobankaasa siinaaday kuwana maxaan siinaynaa ah? wixii u soo haray oo midkii wuxuu qaadanayaa afar soomaa warkaa waa ku dhacay soomaa waa in marka shanta ka saartaa jajab ka saartaa waaya waa marka ay u fiican tahay xoolaha soo haraya ulu ka qaato soomaa waa goormo shuruudda iska eega walaaluhu waa inay farabadan yihiin xoolaha la qaatay waa nishee ka yaryahay nooca saddexaad waxaa weeye an yakuuna uluulbaaqi axadu lahu maya an yakuuna sudusulmaali axadu lahu xoolaha lix meeloodoo meel maaha baaqigaya sudusulmaal maxaa laga wadaa kii macataagafaradka xooluhu maata ku jiraa hadda sudusulmaalka xoolihii oo dhan baa lixmeeladu meel laga siinaya waa goorma waxa weeye wadaalika an yakuuna alfardu qadra uluayn xoolaha la qaatay saddex meeloodo laba waa inay tagta maxaa soo haray hal meel haye walikhwatu akara min milayhi walikhwatu walaaluhuna akara min milihi biwaaxidin soo maa miilkiisa eeg halkaas iska eeg markayaysan kuu dhuuma miligiis markaan dhahna milayihi ninka odayga milaynkiisu waa afar miligiis muxuu noqonayaa waa laba soomaan <laughs> waaye wuxuu ku yidhi marka kow xoolaha meesha la qaadanaya waa in saddex meeloodoo laba hee ay tagtay labo masalada labaad waalaha meesha jooganah miilkiisa waa inay wax dheer yihiin khasab afar gaaraan asaga markuu laba madax yahay waa inay wax dheer yihiin keliya yani saddex hadda waxaa xoogga la saaraya waxa weeye xoolaha meesha yaalo uluteenka laga qaatay waa muhiima eh. maxaa yeele ninka xoolama soo harinba meesha uluten laga qaatay maxaan soo haraya wax badan soo hari bal tusaalahan fiiriya hooyo maxaa noo jooga waxaan wala iska fuuqa aan boosiino si hooyo iyo hooyo koow ya ma labaa ku jira saaka haye jad iye akhawaan soo ma hooye maxaa siinaysaa sawjkana nis kuwana u kaadi maxaa samaynaysaa maxaa u dhisaysaa lix maxaa ka hal hal maxaa ka hal lix lix qaybi lix laba qaybi saddex maxaa soo haray maxaa meesha ka baxay xaal saddex aan ku dar soo labalaa ma tigiin waxaan saddex meelood labadeedso ma tigiin maxaa soo haray labaa soo hadhay soo maa waaye halkaa markay marayso odaygu wuxuu leeyahay waraa xoolihii waaba gabaabsiiya hee hee ulud suduskeyga xoolaha lixda sudusiga siiya sidiisu xaq uma laodaygu qolyihii fardu sudusaa geli jiray soo kuma jirin iga siiyeen madeerayaalo maxaa siinaynaa ah markaa hal maxaa soo haraya halkaa idinku wadaaga haddaa rabta la qaybsado ka waran khasaaradaa soo gaari doonta maxaa soo harta markaan saan idhi soo laba ma soo saddex nin bay noqonayaan saddexnin hadee laba qaybsadaan maxaa dhacaysa yah boonti baa gelay soo maahan maxaa ka fahamta xoolaha uu qaadanayay markii hore hal dhammaystiran bay ahayd haddeer maxaa kusoo beegmaysaa boint waa muqaasamadii haddaan ahno ulubaqaa ku qaato xoolaha soo haray <laughs> saddex meeloodoo meelaha ka qaato labaaba soo hadhay laba saddex meelood u qaybi boont baa ku jira soo maxaa ka fahmaysaa agga ninkan wax u dhaamay suduskiisa inuu qaatay hee m markasta asna wuxuu dabagelayaa mar meesha u dhaantaa u fiican inuu qaato waxa leeyahay marka shiikhow ahee kuu fiican suduskaaga qaado nimankana halkooda hee hala raftaan ayaga marka u saxiixi laba iyo hal maxaa ka dhexayn kara tabaayun soo maahan maxaan labada qaado labiyo toban laba halku dhufo lix labo labo minhaa lagu qaataa de hadday suuragal noqoto haa waa qaadan karaa maxaa yeele hooyo iyo saddex eh, eh, wiil tusaala un keeni doonaa waaya iiwad noocaan saddexaad afaraad waxa weeye intaa waxaan dhaafnay tanaa ugu fiican iyo tanaa ugu fiican iyo tanaa ugu fiican hadda waxaa la gelayaa howlgaara an tastawii cindahu lmuqaasamatu ma boodne an tastawii cindahu lmuqaasamatu wauluul baaqi wakaa maxaa hadda u isaga mid inuu ku qaato wax la qaybsadoo la wadaago iyo inuu saddex meeloodoo maxaa shardi u ah wadalika an yakuuna alfardu aqala min annisfi walikhwatu milayh xoolaha meesha yaal ama xoolaha la qaatay waa inay labanlaab ka yaryihiin dadka meesha jooganaan labanlaabkii waa inay waa in ma garanaysaa lamalaabkii ay ka yaryihiin maxaan ku yidhi xoolaha meesha la qaata in niswa inay ka yaryihiin dadka meesha joogana lamalaabkiis waa inay ka yaryihin labada waa inay yaraan tahay tusaalaha soo sidaahaye hooyo jed yah soo hooyo maxaa siinaysaa ninkanna halkaa markay baashu marayso maxaa u soo haraysa xagga u qaybi maxaa soo haray yah shan soo hadhay soomaa markaas maxaa isugu midaa layidhi saa u hubinno inuu la qaybsado shanta inuu shanta la qaybsado iyo inuu hee shantaas saddex meeloodoo meel ka qaato tan saddex meeloodoo meesha aan fiirinno saddex meeloodoo meel u samayn karnaa hadda waxaan u samayn karnaa baan leenahay kow intee madax weeye horta waa saddex madax soo maaha keedaan inla habiye waa saddex madax soo saddex madax aan ku dhufanno saddex ku dhufo lix sideediyo toban saddexal ku dhufo saddex shan ku dhufo shan iyo toban kasii uluulbaaqi shan iyo tobankaas muxuu ka qaadanayaa shan muqaasama si ah, shan toban ha wada qaybsadaan muxuu qaadanayaa shan buu qaadanaya marka waa kudhacay soomaa yaah maxaa isugu mid ah inuu la qaybsado shan tobankaas oo shan qaato iyo inuu ulubaqisa ka qaato shantaa sodaas maa waaye tankixiisa fiiriya an tatasaawa cindahu lmuqaasamatu wasudusu jamiici lmaal haddeerna maxaa sinaanaya muqaasamadii iyo maalkii oo dhan inuu sudus ka qaataa u sinaanaya waa goormo goortaasi waata wadaalika an yakuuna alfardu qadra uluayn xoolaha la qaatay saddex meeloodo laba waa in la qaata labo walaaluhuna walikhwatuna milah waa in asagoo kale yihiin asagoo kale maxaa laga wadaa milayhi maaha milah asagoo kale asagoo soo laba maxaa waa maxaa leenaha markaa tusaalahaa soo qabo soo sida zawj zawj jadda miyaa ma hubtaan labadam qoran yihiin jaddatun haye jaddun haye akhun waa isugu yimaadeen saak zawj maxaa siinaysaa jaddadana maxaa masalada ka dhisaysaa yaa u qaybi maxaa soo haray labaa noo soo dhaso maahan xagga labada noodhi maxaa u siman baa sudusul maal inuu qaato iyo inuu la qaybsado miyaysan ahayn lix meelood maxaa meel u ah hadda sismaal sinno hal waayahay kada hal wiilba xaggan jooga asna hal wiil ka soo qaad intay u qaybsanayaan min hal soo maa way dhantahay ha u waa goorma walaaluhu waa inay isagu la mid yahay xoolaha meesha soo harayna nis waa in hee hee nis maxaa ku qornaa sheeg uluain waa in la qaatay wakaa lix ahayd afar baa la kacay tankiixiisa maxaa weeye an tatasaawa cindahu sudusu lmaali wa uluulbaaqi meeshan waa sir yar aa ku jirta saddexda war haddaa qabato inta dambe waa ayaad iska imaanaysa soo yeedhi intaasna muxuu yidhi maxaa isku mid noqonaya sudusulmaaliyo uluulbaaqi xoolahoo dhan lix meelood meel inuu iyo xoolaha soo haree uluulbaaqi inuu ka qaato waa goormo goortaas wadalika an yakuuna alfardu qadran xoolaha la qaato inay nis gaarayaan labo walikhwatu akara min milayhi walaalaha meesha joogana labanlaabkii oo afar ahayd waa inay ka badan yihiin soo tusaalaha bismillah intaas waa waxoogaa yar faasidii faatixaada u qabo odaygay walaalahaas waa inaysan mar damba soo laaban soo sidaa zawj yaa jad miyaa aye aaaa siida waaya zooj maxaa siinaysaa kuwanna maxaa u siman baa layidhi siduu sulmaaliya uluul baaqi siidaa marka nis hadday yihiin xaggaa maxaan u saaraynaa labo hal sii maxaa soo haray hal maxaa siman baa layidhi sudusulmaaliya uluul baaqi ma u siino hadda farad baa noo yaala waxba madaxeed tirin mayno maadaama meeshiiba laba farad hee ee tirsan yihiin soomaan ulu iyo sudus baa tirsan meesha waa fahamteen soomaan waxaan leenahay uluka horta ka hormarayna maxaan ka hormaraynaa awja jid iyo alaaiho soomaa kaadii xoogaa waxaan leena hadda marka koowaad horta sudus marka hore sudus aan siino maxaan siinaynaa sudus baan siinaynaa haddaan sudus meeshii uu yimaado halkaas maxay noqonaysaa maxaa lagu bedelayaa halkaa lix kani saddex buu qaadanayaa odaygu xintuu qaadanayaa yaah maxaan soo haraya laba soo haraysa maxaa soo haraysa laba ayaa soo haraysa taasoo saas maahan haddii ay noqoto ulubaaqigiina maxaan samaynaynaa sidaan soo socotaan samaynaynaa asalkeedii noogu celi halkaas haddii ulubaaqi noqoto asal maxaa meesha yaala niskaas inaan ku dhisno sidayna caadigahay soo maahan hal ulu ma laga bixin karaa yaa lagama bixin kara soo maahan maxaan samaynaynaa marka waxaan odayga maxaan siin lahayn horta uluul ulubaqi keen horta meesha saddexdaas lix ku dhufasee baasha u ansaxayso haye laba ku dhufo intay noqonaysaa wixii laba lix geeyeyna ku dhufo haye kadibna saddex ka sii ulu awowaa meeshan la yidhahda xisaabaadkaasi ma maraan sheekadaas ee eh, awow mari maysa weeyaan see ku soo saarnay tan marna waxaan nidhi ululbaaqigiibaa meesha iyo sudusulmaalkii baa u sinaanaya markii sudusulmaal la xisaabinayo odayga sudus caadiya u qor xisaabaadka ugu dar markii ulubaq la xisaabana meesha nisba asal loo nisba yaal xisaaba wax la hubo oo farada soo maa halkaasaa niskii saaraysaa halkaaba soo hoo hardha ulud kama bixi karee faradkii awowaha u keeno uludka ahaa saddexiisaa qaadaysaa labadaa ku dhufanaysaa oo u habeenaysaa baarak allahu inooga haray halkaa yah waxaa inoo haray inay hee an tatasaawaa cindahu sudus lmaal wa ulu lbaaqi wal intaba ina u sinmaan intaba hee ina u siman yihiin waa goorno goortaas ii sheega goortaas waa marka xoolaha meesha la qaata intee noqonayaan qadra nisf waa in la qaata walaalaha meesha joogana waa jed yah aakhaa laba walaalo miya soomileenkiisi maah akhawaan siida nis maxaa u siman saddexdee waa ku samayn kartaa waxaan ku bilaabaynaa hadda muqaasamada laba xaggaa u saar haye xal iyo saddex madax wey soomaa hal ma qaadan karaan saddex madax laba ku dhufo lix saddex hal ku dhufo saddex saddex hal min hal hee min hal taasoo muqaasamadii ma ah ka daa wuxuu waa raba anigu uluulbaaqi haddaa maxaan samaynaynaa yaa ii maxaan samaynaynaa ulu tan maxaan saqaano ku dhufo maxaa soo baxaya ulukanuu marka muxuu ka qaadanayaa ulu ka qaadanaya waa marka waa ku dhacay soomaa sooma sinna sudiis haddaan samaynayna xaggan o dhan kor dhan baa soomaa maxay noqonaysaa ila meesha farad caadi inuu ku haye sudiis caadiya keen meeshii kanna kanna muxuu iska noqonayaa asagu iska noqonaya lix saddex laba maxaa ka dhexeeya lix labo qaybi saddex lix lixu qaybi maxaa u labo min hal soo jeedid masaladaasna aljad walikhwa ayaa la yidhaahdaa waaya halkaa markay baashan inoo marayso idanka alle tan hadda aan ku daray warqadda nooguma taal laakiinse insha allahu tacaala xagganaa ka fiirsanaysaan jadiya ikhwa la socotaa waxaa loo yaqaanaa alakdariya alakdariya alakdariya ayaa la yidhahdaa akdariya maxaa tahay afdariya waxay leedahay dhowr arkaan oo kooban waa inay ka kooban tahay afar qolo keliya qolada koowaad waxaa weeye zawj waa micnayn doona agdariya maxaa loo yidhi hooyo si fiican u fiirso intaadan qorin si fiican u fiirso jad iyo ukhtun shaqiiqa soo maa markay bahasheenu inoo marayso halkaasfican u fiirsada saaka waa kala baxaya qolaa halkan joogtaahe xisaabaad bay soo dallacanaysa iska eeg zooj maxaa siinaysaa nis hooyana hal gabar baa joogta hal gabar baa joogta keliya ulu soomaan haye labaiyo laba saddex maa ka dhexeeya sittad soomaan nis oo wixii la socdaa ulue lix u qaybi labo lix saddex u qaybi maxaa soo haray <laughs> hal baa soo haray soomaahan odaygii qaracan wuxuu yidhi hal aniguma filne maadaama hal waxay hal hal lix meeloodoo meel miyaa hal waa sidaas soo muxuu yidhi lix maadaama hal ay ka soo hartay oo sudus anuu maxaan qaataa buu yidhi sudus ayaan qaataa halkaani halaysii <laughs> halkaa baashu maraysaa horta soo socotaan waaya halkaa marka inoo maraysa ilaahay idankiis gabadhii baa meesha timaado waxay tidhi waa yahay mushkilo ma laha odayga hadduu suduskiisa asagoo ictimaaday soo meeshii kama bixin aniga oo ukhto shaqiiqa ah ama ukhta li'aba kay ahaydba maxaa iga hortaagan nis inaa qaato hmm? adigu odagiiba isu isdoorta asagu oo sududkiisa xambaarsaday soo ma qaata horta waala asal raga miyaa jooga oo ma garanaysaa asal raga waa joogaan awowgii waxbuu door bida sudus buu qaata asagu dee aaba miyaa jooga farac waarti miyaa jooga anugu soo halmaahi baa tiri miyaan leeya niskeyga isiiye mar hadday nis sheegato maxaa meesha imaanaya in loo soo cawlo soo maahan nis maxaa lix u nis maxaa lix u ah saddexdeedii c masaladu saddex hal ku afar laba ku saddex ku dar caalat ilmas'alatu ilaa tiisaca soo ma haysaan halkaa markay baashu marayso <laughs> odaygoo suu wuxuu yidhi hujadii ikhwaan lihi jiraya si iga xoolo badad ma dhici karta ooshaas hawshaas hee hawl dhici karta hee ma jirto maah maxaa la samaynayaa wiilkula ahay xoolaha qaadatay iyo anii xoolahayga isugu kaayadda lidakari noogu qaybi meela socotaan yaa <laughs> isku dan lamadan madax maah wixii annaga jadi ikhwaan la yidhaahdaa marka hore waa iska yara khaldano suduskaiya iska qaadana xolihii meesha yaal intaas iska ahaayeen hadda insuukaaya dar halkaa markay baashu marhayd agdariya waxaa loogu bixiyey qaanuunkii jadii ikhwa lagu dhaqi jiray yaa bay carqaladaysa almaa'ul kadir maxaa laga wadaa waa biyahee caraqa soo maahan jadii ikhwa masaladii ahayd bay carqisay marka aanunkaadanwmaxaa la samaynayaa marka hadda inay saxantaa waa ujeedaa odaygu wuxuu yidhi toobad keenay halkay in adeeray awogana ku ahay walaalna waan noqonaynaa haddeer oo kale isugu kaayadeer afar soo maa lidakari ma u qaadan karaa afarta ma u qaadan karayan laba iyo laba waanise soomaan maxaan samaynaynaa markaan saa lidakar u qaadsiino waa inaan masalada hee way jaban tahay soomaa waa inaan intee madaxu ayagu laba iyo saddex madax soomaahan saddex sagaal ku dhufo labaatan iyo todoba labaatan iyo saddexdii soo mi ku dhufanana saddexda lix waa laga tege mahasalada waa cawshe wixii keenay ku dhufo saddexda saddex saddex ku dhufo saddex laba ku dhufo saddex afar ku dhufo labiyo toban lidakar sideed iyo afar soomaan sideed buu qaadanaya odaygu gabaruna afarteeda ayay qaadanaysaa waa fahamteen soomaahan halkaas inagu hejiyey maanta hada bilahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin